maji quraish liabi alibin maratan alika maji quraishin quraish koyosha liabi alibin abi alibin koyti maratan fi maratin tooka maradaaso halisatan sadexdan koyti hada maxaluhu wamabxahu hore men ini quraishin koyte abi alib rasulka dershe insaati yo iska diyaas mana rasulka silan reebo dacwadaas sidiyoshalan kureebo maku guulaysine marsadaada adunka wayahaya gorgortun ahaa <clears throat> lama ra-ad qurayshin quraysh markii aragday ana abaa alibin abaa alib laa yuriidhu abu alibn fadaane an yamnaca huwa abu alib ini reebo ibna akiihi aki abi alibin abi alib walaal shay cabdullaahi no shay muhamad reebo shay fadaan n doonana markii aragdiyaa mashaw socden ilah ila abi alibin abi alibin tiken socden bicumarat ibn lwalid musaaxibiina hal la saaxib siyin licumaarat bn lwalid cumaarat bn lwalid la saaxib siyin waqaaluu may kagolani quraysh lahu liabi daalibin khud dhaadoy hada lfataa dhalinyarkan dhaadoy waladan xaala kawnihi waladan hal unug lakadakin haadaw waaslim salim ilayna una nin salim imna akiika walaalka unug shay salim linaktula likay naktula nanu nasin hu ibn alakhi indilino وaqal camh camu النabiy nabag edershay sala الlahu عalyه wasalam lahum liqurayshin may ngaray bisa ma tatlubuna wala isin dalabasanga basle wer atucdu siyaasana ni ani siyaasana ibnakum onogi nga siyaasana liurabiya sianan barbaariyohu onoganan kori waudi anina siyay kum isinsan siya ibni arikesan siyay litaktulu ini jilaanohu ibnigaas dilagasan siyay eri sen walantin bis farajacu nagaden kaayibiina haal roogayan khasaaren anagaden warasuulu sala allahu alayhi wasalam nahaal lam lam yazal huwa rasuulka zulna mustamiran sii joogdayaayo dacwadii sii wadaw fi nashri lislaami islaamka fidyawshay sii joogdayaw wa camuhu camu nabiy nabaga adeershayna yadifacu yani waa kay difaacaw canhu an nabiy nabaga difaacaw lama ra qurayshn quraysh marka aragday ana aba alib laa yuriidu abu alibn falan an yamnaca hua abu alib ini reebo ibn aki aki abi alibin abi alib walalshay unugsha ini mancin falan marki aragdiyama shaw socden ilah ila abi alibin an la socden musaaxibiin ahaa la saaxibsiyin bicumarat bn lwalid cumarat bn lwalid la saaxibsiyin cumaaran may bua kuri dhalinyara ho shaabe ed yani wa kay masalan balandeer kudhaladay ed cajiib lay ahaay kalkun unugnga kasiyanerg walkasidka dayay eh, gaalmaykagolen kufaar quraish law lirasul law liabi daalibin eh, mayngareen kud gaadoy ad unug layma fadaaso ha hada lfata dhalinyarkan gaadoy waladan hal waladay ilakaada waladkingayi unugga awgeekal kubilaaw simay walase waslim salim anta ilayna una nin salim ibna akika walaalka unug shay nin salim linaktula likay naktula nanu nusin dilin ibna akika an dilin unugung nadigay kanjilidan nasi kan unukuwaldoy fagala camuhu camu nabi nabaga dershay lahum ligurashin may bisa huwa sheeye baas lahaadi bisa tafaacilshay wujuba langaskure huwa waay bisa huwa sheeye baas lahaadi ma shayan min shayin abaasan lahaadi tatlubuna isin dalabaasan dalabukum almaqsuusu bidami dalabukum dalabkin laysa un yaari atucdu siyaasana ni ani siyaasana aqlagal miya inakum unogin iya siyaasana liurabiya anan sin barbaariyo hu ibnagaas enan barbaariyo sinkori ila mayb unug hadi adan dhalna idhigi dhaahiti leraayo kulay hadhowsi lan shay waydiisada kalkun sinkoriye unogin wacudi ana siyey kum isinsan siyey reedibni anigosan siyey litaktulu ini dilitaan ibnaga dilitaan yaabua sari mana mis farajacu markiisaasadan iskadeyen deyowkdan usuurto waay farajacu nagden khaybina hal khasaaren iyo nagden hungooben o khasaaren warasuulu sala allahu alayhi wasalamna lam yazal huwa rasuulka mazulna mustamira isii joogdayaw fi nashri lislaami islaamka fidyowshay sii wadaw wacamuhu camu nabiyna yadfacu huwa camka difaacaw canhu can rasuuli rasuulka difaacaw asila hadihi tan asilatun su-aal waay limaada jaad may lakoyti qurayshin quraysh abi dalibin may lakoyti fi narati halisa marki sadead may lakoyti jaat may lakoytay bicumarati bn lwalid ya lakoyti maada qalu may kagolen lahu lilcami adeerka may ngaren qalu lahu kud hada lfata waladan lak waaslim ilayna bna akika linaktulahu bimaada ajaaba nabiy nabag ngajibi hum yo ngajibi camuhu lahum bisa ma tatlubuna hal imtanaca rasul reebtoomay sala lahu alayhi wasalam canhum can qurayshin kureebtoomay la bal yani lam yazal mustamira fi nashr islaami wacamhu yadfacu alkhulaasa mashad qurayshin a socota ilaa ami ami nabiyan sooti maratan fi mara maradaa soo halisatan sida wadalabuu quraysh may ku dalbadeen minhu min alcami adeerki may ku dalbadeen an yuslima huwa camki ni salimahu annabiya nabada salimo lahum liqurayshin salim liyabtulu lika yabtulu sindililang nabaga ndililang fasafaha huwa camki dabaalnima kuxugmiyay hum qurayshiya dabaalnima kuxugmi dabaalingesingeeri sakasuurtoasaas una goorla dilida una gee dilidaasana lanku kalena siin koriyey wamanaca huwa camka kureebay hum qurayshiya reebi idaa qurayshin quraysh dhibowsho lirasuuli sala allahu alayhi wasalam rasuulka dhibeen hada maxalu wamabaxatuhu akada qurayshun quraysh iya gudgali tudihiya kolkun farasaarwa gargorton iyo dhinikas wal iska day wala kukaado waayo kolkun farasaara samaayeyan yani akada qurayshun quraysh iya gudgalay tudihiya quraysh dhibaas arasuula rasuulka dhibaas watastahziihuya qurayshka jaaziyasasbi birasuul khusuusan akusu weliba gaar ahaaneed khasisay khusuusan a khasise ida wakti idaaba nabiyu tabo ila salaatin tabo bacda an raadiya quraysh marka ragdi bacdisha istimraarahu istimraar nabi naba daaimsha ragdi bacdisha fi dacwati dacwada fidyawsha daaimo iwa difaaca amihi wa bacda an raad marka ragday difaaca ami ami nabi nabag adeershay difacshay canhu ani rasuuli difaaco marka ragdi wakana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha may haday yugaabilhu rasuulka inin lahorseeda ahaaday hum quraysha kula horseeday nagaabilaahi bilxilmi dulqaadasho wasabri wa bisabri sabro ingegsudo walutfi wa bilutfi naxariis dhimriyow i walcafwi cafiyow intaasa laqaabilaayo dhibaatada injihaysadan ku aarsado i itirafka muujiyaane indulgaasaay inkasidaayo insawraay wa kana ashadahum ashada quraish quraish anka dorog may aaday iidaaan min iidaain dhibawka lirasuuli rasuulka la dhibaw sala allahu alay slam anka dorog may abujahlin abujahl yahaadi min dalika aliidaai wa abulahabin yahaadi wa cukbatu abi mucaad yahaadi walwaliid bin mugira yahaadi وaqad intakam allahu tacaala ilahay na ku aarsadi min jamiic lmustahziiina hani rasuulka kajeesjeesay dhamaantodiya ilahay ku aarsadi bacda alhijrati hijrad bacdishe fa minhum min almustahziiina kumidaadi man duuloo kutila lidilay wa minhum min almustahziiin man iya kumidaadi ahlakad helaagdayhumanka alamraado cudur yaala helaageen oo bulshana tiridi akadat qurayshun quraysh iya gudgalituudi hiya quraysh dhibaas rasuula dhibaas tastahzi hiya quraysh kajeesjeesas bi birasuuli khusuusan akus weliba gaar weelay khusuusan khasiso khasisay ida waktigii daaba rasuul tabaw ila salaad salaadin tabaw gaar ahaan wal marka waqtidaasa dhibaaye bacda an istamarat marki daaimti bacdige bacda an raadiya quraish markeeragdi bacdishe dhibaaya istimraaraw istimraar nabinabo daaimo sheeragdi fi dacwati dacwo daaimi iwa difaaca ami ami nabi lama helersi difaac sheeragdi canhu can rasuuli rasuulkana difaacaw wakana nabiyuna sala allahu alayhi wasalam ay ada yugaabilwa nabag ini lahorseedahum quraysh lahorseeda bilxilmi dulqaadasho wa bisabri sabrn lahorseeda wa bilutfi naarisin lahorseeda wa bilcafwi cafon lahorseeda wakana ashadahum ashada qurayshin qurayshan kadorong may ada iidaan min iidaahin dhibaw ka lirasuuli lidhibaw kaan kadorong may ada abujahlin abujahl yahadi min dalika aliidaai dhibawkaas may kumid aha anahu ana abajahl iya ra-aahu abujahl aragi arasuula waragi sala allahu alayhi wasalam maratan fi maratin tookad aragi yusali huwa rasuulka oo tukado famanaca yani wa kay huwa abu jahl manciyey arasuula kuman kaman kumanci matukadu kortooda ntukadu sajudas makarag kortoeri faaklada rasuulu rasuulka ka adkaayay lahu labi jahl hadalka ka adkaay albawla ka adkaay mooreebo kortoori katukude wahadada huwa rasuulka ngoodiyey nhanjabaaday ho abajalan goodi ma horeebo korto inta kutukade man horeebo korto faqaala abu jahlin abu jahl may kagoolay <clears throat> atuhadiduni ani inhanjabaadase walaal ananin aktarulwaadi waadigan oo maka e kanka dad badan ahaa naadiyan ning naadiyin naadiganka dad badana edi mana fidhiganka dad badana oo gabiilka hadii marba magaalo yani gabalka kabadinyi hadii walhafadheede halafadheedo leron yon badade fidhig kolkan qoom shay oo reer banu makzume qoom kasaan katira badnaayeen quraish maka roogeen anoo kolkan fidhiga dadkan katira badan ahaa miyaad hadii jabaada seeri ay inka goodiyaas langoolaan dheerkanga jare seeri faanzal allahu ilaahay may hadijey tahdiidan goodo law liabi jahlin langoodiyo ilaahay may hadijey kalaa maya lain lam yantahi yani kalaa yani anaamo lizajri an sugnaati kulmadii hore meeri jireen markiisubase oo kaleta gaal oo kale kalatalahadalo kala kujira lakeraya lay lam yantahi saas oo kale yani usi laanaanade mana gaal kasanije misna kala maya unku yaabtoy lain lam yantahi hadii usun reeb toongno ficilka uswado oo reeb toongno maha lanasfacan gobanay oo gobanay yer ilahi binnaasiyati fooda gobdaan naasiyatin foodiya gobdaan kaadibatin beenaale naasidaasoo khaabiatin geftay feed falyadcu markaasin weerdhudoy naadiyahu fidhishayhin weerdhudoy sanadcu unun n weerane azabaniyata zabanidii oo naarto hukumaayan an weerane kalaa kaaal laa tudic anta muxamadow nga dhiidoy hu abajal nga dhiidoy wasjud sajuud salaada wadoy waktarib dhawaa ilaagan dhawaawa aayaadkaasa lahadiyi min dalika anahu ay faqaal abu jahl mereg atuhadiduni inhanjabaadase waana walhaal ana anin aktar lwaadi waadi maka maka waadishe dooxodon tange tanka badan aha naadiyan min naadiyin majlisan min majlisin majliskan anka badana naadig maylare naay majlisulqawmi qoomka meela fedheedayan dabadaalis meela hadi leeraayo mana fidigudirir hadi zimankalankasamarane meelo odayaalkakoyaano reed yani waa ka sheekalay mamar hatala galaw yani dabadaalista leeraw mise mila dabakudi yani fadikudirito taasa naadi leere mila dadka fadheedeyan kolka reed naadiga min ilaaqi lmaxali wa iraadat lxaali min ilaaqi lmaxali maxalka la ilaaqi fadhigi e naadiyan e laakin may lamajeed wa iraadat lxaali kan fadheedaa lamajeed manaha majliska dadka fadheedeen langanotira badan ma e er ma jaro ay inka goodiyaseeri mana quraish dadki langanotira badan ma jaro nabilka nt landeranka esali faanzl allahu ilahay may adijay tahdidan goodo law labijaal kalamaya lain lam yantahi huwa abujahl hadin reebtoomna lanasfacan gobnaa gobnaa binaasiyati fooda gobdaan yani naasiyatin foodiya gobdaan kaadibatin been badan kaadiyatin geftay reed fal markaasin weerduday markiisu naartilin hingaami naadiyahu ahlu majliskeyin weerduday tolsheyin weerduday markaas sanadcu unun in weerana azabaniyaa malaaigi oo zabani leeraaye naarta yani kishaqeeyama ununang wiraneel ilaahay tumisiyadkaayan kalaa laa tudic anta muhamado un adiidoy ku abajahla ng adiidoy warshayn weelo intukutoytolay weelo wasjud tukoy oo waktarib dhawaaw aayaadka salaa kadijiwa wa abulahabin wa kana ashadahum idaaan lirasuli abujahlin ahaadi wa abulahabin abulahabi ahaadi abulahab camuhu nabagedeershay ahaa kana huwa abulahab usuna dhigtan jeis ilahay rasuulka may kumid ahay may hay yalacu dijiyaay alkadara wasaki qurunka dijiyaay calaa baabi rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay ilbaabsha dijiyaay derisna haayen inisdawaayen gurishooska dheganaay derisha edershahay ilbaabka wasak dijiyaay walba wasakay walba gurung eh min dalika madkuuri madkuurkaas kaase mayba kumid aha anahu ra'aa cugbusun wacugbat nabi mucaadiya kumidakadar wa kana ashadahum idahan lirasuuli abu haadi wa abunaabin ahaadi wa cugbat nabi mucaad cugbat nabi mucaad ahaadi cugbat nabi mucaad usuna dhibaan jeysadaay may kumid aha min dalika alidaai idaai cugba cugbo dhibshay may kumid aha anahu ana cugbata cugbat nabi mudec ah mudeci lanka leerawa ra'aa huwa cugba aragay arasuula rasuulka aragay sala allahu alayhi wasalam yusali rasuulka hal tukdo maratan fi maratin tookado tukdo aragay fakanaqa huwa cugbo merjiyey hu anabiya nabag iyo hankan mirji shadidan daron iyad mirji karki oo goortan saarnaya kamuroje kamirji faaqbala abubakrin abubakar ya qaabili wakalasahu abubakar fokiyayhu arasuula rasuulkaiya foki sala allahu alayhi wasalam minhu min cugbata cugba yani hesheeku foki waqaala abubakrin meeraya taktuluuna dilaasana rajulan adilaasana an yaqula min ajli an yaqula kagooli dartiya yan dilaasana rabiya ana rabigay allahu ilahi waay kagooli daratiyan dilaasana wal hal jaa huwa rasuulka sinlakooyay kumi sinsinlakooy bilbayinaati aayaat cadcad e sinlakooy min rabbikum rabin heshe sinkalakooy dilaasana seri ataktuluna rajulan adilaasana an yaqula min ajli an yaqula kagooli dartiya rabiya ana rabigay allahu ilahi waay kagooli bese waan dilaasana wal hal jaa huwa rajulka na sinlakoy muhamad ay kumisin bilbayinaati aayaad cadcadaan e sinlakoy aayaad cadaan e sinlakoy min rabbikum rabin hayse sinlakoy wlwalid bin lmugira wa kana ashadahum ashad lqurayshin iidaan lirasuli lidhibaw kangadorog may abu jahlin ahaadi wa abu lahabin ahaadi wa cukbat bn abi muceed ahaadi wlwalid bin mugira ay ahaadi wa huwa walid bin mugira aladi ki u qaala allahu tacaala ilahay kagoolay fi shani shani ladi ladigas anisha ilaahay kagooli der kutab ni an ootab muxamado aniyo fandhatana kuba der kutab ni an ootab waman of kutab khalagtu an abuuri waxidan halay shireedis ani kandhatana kuba shireedis an abuuri wajacaltu anan weelay lahu liman mankan weelay maalan awlaadan weeli kuriibadan mamdudan maalan maalan weeli la litegay maal fara badan anasi wabanina kuri an weeli shuhudan xaadirayano majlis qoomka meelo fadheedeen xaadiraayan ka musuge dhataankubawa ki sugaha ilahay aayaadka kadiji untaaso iye rasuulka eedan dhibaayana walbadan kala dhibaayan jaraan laakin hanga kumide wa wakad intakama allahu tacaala ilahayna aarsadi min jamiic lmustahziiina kuwii jees jeesay dhamaantiyo iyo ilaahay ku aarsadi kama qaala allahu tacaala ilahay sidi kagooli oo kale inaa kafaynaka lmustahziiina ilahay ina un yakafayna ko kaafiyana kaad muhamado ko kaafiyana almustahziina hanki jeesjeesayan ilahay balanki oofi wakad intagama allahu ilahay ku aarsaday caza wajala min jamiic lmustahziiina hani rasuulka kajeesjeesayan dhamaanti o ku aarsadi bacda alhijra hijradi rasuulka madiina hijroodi kadib ya ku aarsadi fa minhu min almustahziiina mustahziiinta iya kumid haadi maha kumid haadi utila huwa manka la dilay oo yani beder lakadili iyo uxud lakadili abu jahl say bedelaalka dilay wa minhu min almustahziiina may kumid aaday man iya kumid aadi ahlaka cugba iyoonayo walidi kuli bahana si bedelaalka dilay wa minhu min almustahziiina maa kumid aadi ahlaka hilaagday humanka alamraalo cuduryaal ilahay kud ilahay kadiday cuduryaal ilahay ka ilaagi sida masalan abulahab oo kale jirilay kadhiday saasaan dhimiday as'ilatun hataa markiusa dhimidi baktishay hataa landuugo la waaye geeda kariyeeno saasa kaduugen manaa awlaadis markii eeb koobsadeen o awkin bilaanki alo duguayasan leri odolka isudhonga kugohi odor oo lakasuaya kadhii mana kudelan kitaabado nama kadhiya koobsadeen markaasa riena godongodena saaskiriden baktishay hata galantiyo makitaaban silankaaday yani odorkuusa kadhihi daraadi asilatun hadihi tan asilatun wa maadaa camilat qurayshun quraysh may suubidi bacda an ra'at hiya quraysh markii aragday istimraar nabiyi nabiga daaimowshay sala allahu alayhi wasalam fi nashri dacwati dacwo fidyowshay daaimi marki aragdi may suubidi iwa difaaci cami cami nabiy nabiga adeershay difaaci an ani nabiy difaaco marki aragdi bacdishe may suubidi akada qurayshn tudi rasula watastahziu bihi ay yani bacda an ra'at istimraarahu fi dacwati wa difaaci camihi canhu bimada kana yuqaabilhum nabag may laqaabilay wakana yuqaabilhum bilxilmi wاsabri wاlطfi naxriis walcafi cafiya un taasa laqaabila man kana ay haadi yani wa kay ashadda iidaan lirasuuli sala allahu alayhi wasalam wa kana ashadahum iidaan lirasuul abu jahlin waabu lahabin wacuqbat bn abi mucaad walwalid bn mugira hal intaqama allahu ilahay ku arsaday min almustahziina nacam alkhulaasa akada qurayshun quraysha may gudgalay fi iidaai rasuuli rasuulka dhibjeysado shay wakana nabiy nabagna yugaabil lagaabilaay hum quraish bilxilmi dulqaadashay wasabri wabisabri lagaabilaay waashad acdaai acdaai nabi nabag odowiyaalshay kan kadoran abu jahl inga haadi abu lahab inga haadi wacabasu nabi mucadi had idaa quraishin quraish dibawsho lisaxaabati asaabta dhibanjeysidin lama ra quraishu quraish markay argday ana rasuula sala allahu alayhi wasalam ba huwa rasuulka haaday casiizan kii sharaf le haaday muxtaraman kili sharaf haaday asaabay waaldadi aragdi ya imtanacu reebtoomen can adaahu ada rasuuli rasuulka dhibshay ku reebtoomen waaqbaluu gaabilen ala asaabi asaabi rasuuli rasuulka asaabtisa gaabilen bilidahi dhibiyana gaabilen walaa siyama gaar ahaaneed almustadcafiina dadki tabardonaayeen weliba gaar ahaaneed aladina mustalafiintaasoo laa naasira kuan gargaaraw lahum lilmustalafiin an lain faakada kulu qabiilatin qabiila kasta may gobatay may gudgalle shuruu afaalu waay faakada qabiilatn kulu qabiilatin qabiila kasamay gudgalay tucadibu hiya qabiiladi ade cadaabas man cadaabas aslama huwa manka islaamay mina min alqabiila kumide lama lanshay goobdo leri fi xabsi ka cadaabas wa bildarbi tumaw ka cadaabas wa biljuuci gaaji ka cadaabas wa bilcadashi on ka cadaabas xataa saara alwaaxidu waaxid ilaa ku ahaad waaxidkaas minhum min al mustadcafiina kumide laa yastadiicu huwa waaxidka n awoodna aljuluusa fadheedo n awood walaa yadri ma yaqul walawsugola huwa min ajli shidat lcadaabi cadaabka dorsanaantis daraadiye cadaabka linjeejis daraadeed wamin manga kumid haadi cudibu lacdaabi bilaal bnu rabax muadinuna iyo kumid haadi wacamaar bnu yaasiringa kumid haadi waakuuhu walaalshaya kumid haadi waabuhu abu yaasiringa kumid haadi waumu umu yaasir yaasir aadisa kumid haadi waaya wakhadaa binu aritin kumid haadi wa asila yani musanif raximah llahu maylya lama raad qurayshn quraysh marki aragday ana rasuula sala allahu alayhi wasalam asbaxa rasuul rasuulka ahaaday casiizan kii sharaf la ahaaday muxtaraman koo la xurmeeyo haadi marki aragdi ya imtanacu reebtoomen can adahu ada rasuuli rasuulka dhibshay iya kureebtoomen rasuulka dhibshay iya kureebtoomen waaqbaluu qaabilan cala asxaabi asxaabi rasuuli rasuulka asaabtisa qaabilan bilhidaayati biya la qaabilan walaa siyama weliba gaar ahaaneed may dhibka lagaabileena almustadcafiin haanila tabardoronaayeen oo lalaciifsadaay oo toli cashiiri garaaba midankalahan o dooman oo kale eh aladina mustadcafiintaas oo laa naasira koon gargaaraw lahum lilmustadcafiin mustadcafiintaas koon gargaaraw jelm fa akadat kulu qabiilatin qabiilo kasta mayba bagudu galay tucadibu hiya qabiiladeeda ini cadaabas man cadaabas aslama huwa manka islaamay minha min alqabiilati qabiilad kumid e eh. lamba lanshay kobdoy hal cadaabo yeren faakadat kul qabiilatin ducadibu cadaabasoo gudagali bilxab man aslama lanka islaamay minha min alqabiila kumid cadaabas bilxabsi xabsi ka cadaabas wabilarbi garaacow ka cadaabas waljuuci wabiljuuci gaaji ka cadaabas walcadashi wabilcadashi on ka cadaabas hataa saara lwaaxidu waaxid minhu min almustadaafiin mustadaafiinta waaxid kumida ilaa kuhaado laa yastadiicu huwa waaxidka kin awood kuhaado aljuluusa fedheedo awood mana si lambukdhowleetaan fedheedo kornean istoosii korn walaa yadri huwa waaxidka suge n ogayne maa yaqul huwa waaxid kasta wali kagola n kawargabn min ajli shidat lcadaabi cadaabka dorsanaantis daraadeed wa min man mayba kubacla aha cudibu lacadaabi bilaalun bilaal iyo kumid eh kana sayidhu bilaal siiskay umayata umaye leeraay may haaday yajcal huwa umaye ini weela wahaadi fii cunuqihi cunuqi bilaal bilaal goortisa xablan hadag weelay hadaga goortan tiiraay neef oo kale wayadfac huwa siidka dhiibay hu bilaalan dhiibay ila sidyaani awlaado wax ka eh yan dhiibay yalcabuna haalka ciyaarayan bihi is yani bibilaalinka adaabayan awlaado lankilin dhiibo adaabal erbe sir ciyaayan kalku awlaadatan dhiibee ka ciyaararay walhaal yani jijiideen maka jidyal wadiyaalsa ka jijiideen res walhaal huwa yani wa kay matala bilaalna yaqulu kagolaw axadun axadun laymana allahu axadun ilahiya waaxid e allahu axadun lay ilahay waaxida lay diinta kunaba kunagadayo ilahay waaxid layo lay saasa lang adaabay shanu shanaga may haaday hata yukraju ini lalabahaw bihi bilaala lalabahaay silang cadaabay fi ramli bacaad ashadidati ashadid alxaraarati kuleel eed andorong horonka wakti bacaad oo kuleel ah oo horong ah eh. yalakalabahaay aladi ramalkaasoo kulalshay hataa loo wudica la dijiyo caleyh ala ramali orankaasoo bacaadka korshay gidcatu laxmin hilib gabalshay la saaro dhom hataa lanalijat bislaado fadi laxmadiyeede laxma kusuge lanalijat hiya xaraaradiyeede ramal kusuge bislaahi fadayhu alaxma saasa la saaray marka bacaadka kuleelka inti karshay kusiibo horanka la jiifiyaay weliba horanka shareedisma eh shiid oo usunu saas kuleelan ee kora ku saaray uma yaamuru huwa sayidka may amraayay bisaxfati dadaabwin ya amraay dadaabwin halaqaadoy raay fatulacu waldijiyaay alaa sadri sadri bilaal bilaal hebidkee la dijiyaay uma yaqulu huwa sayidka ma eraay sayidka oo bilaal le umaye ma eraay umayat bnu khalaf law bilaal ma eraay laa tazaalu haakada sida layhaadasa cadaabkan layka jaraas xataa tamuuta anta ilaa ad ku geeriyoodas o takfura bimuhamadin muhamadku kufrigaas sera mana yani wa kay wamaa zaala oo yani adoo cadaabka jarto hadii lakeero masalan cadaabkan silay haadasa daaimaas lakeer hasan maybua cadaabka lasiin kordhi imaanka lakoodilo mana maskaada imaanka lakoodiliyo nagdaas cadaab adoo ka jarto dalka daaimaas lakeeri taasa wala jari wamaa zaala huwa bilaal mazulna kadalika alxaal makazulna cadaab kaskaase kadaa sugya maalin kastaasn cadaaba hata ishtara ilaa shiraysadoohu bilaal abubakrin abubakar shiraysad hada maskinka maysada cadaabeng marsid kan adoonka ofis adiib aduweri manaa maalinta usoo cadaaba ah mari abubakara milaha mari usoo si sihun cadaabayo yani milaha mari markaasa mer umay umay binu khalafow ad maysada ning cadaabteri maskinka sadan weeli markaasa mer kan adoonka ofis adiib adi muhamed waayeri oo badatankuletuaa ka ogado eri bes besiya dhiibi besiyasi usi hagadodi kalku yani lanka od muadinken oo bilaale lanka hagadi may bu abubakar wa wakalasa huwa yani wa kay masalan fokiyey h wakalasa huwa abubakar fokiyey hu bilaalasi kafoki besidii kalishiya ku dhiibi wali fadaas seego eri ani yani wa kay adooman badano saasan adaaba saasan foki maalka marmar faidi ley hadii dinaga diinto lankaalmaya muslimiin saasan ka gargaara faidi leya kalku yani wa kay masalan bes dad badan odooman saasan cadaabaw iyo hafukiyay oo beeso kudhiibay hafuri hafurday mana wacamaaru bnu yaasirin wa miman may kumidaa cudibu lacadaabi bilaalun iya kumide wacamaaru bnu yaasirin a kumide camaar binu yaasir iya kumide kaanuu quraysh may aadeen yucadibuna cadaabayen hu camaar binu yaasir binnaari dabya ka cadaaben hataa maata abu camaarin abu camaar hataa camaar awshay yaasir inti kudhimid i wa umuhu aadisata taxta alcadaabi kudhimadan silang cadaabay gooskoo dhan udooman ahaayen tolmiilman roogna islaamen kalkun silang cadaabay ye eh, camaar awshay oo yaasire cadaabka kadhimid silang cadaabay layla dili yani awshay aadis oonayo leeraay awalu shahiidatin fi lislaami islaamka lanki oo ilahay dartislan dilawtin horeyki waay yani waa ki masalan boobilaamay eh, tayaan cadaabka silang cadaabay lay dhimati lankan leero muxishoodag eho abujahal leeraw iya yani sin adaabay may lere waranga firjiku kuduri mana sidian dhibati aadisna awalu shahidatin fi lislaami sumaya sumaya iya magaashanilaa male yani kolkan saaso yeena saasa ka dhimati camaar bin yaasir nusuna silang adaabay awshay hortisa lakadili adag aragaw dintukunawayliley aadisna hortisa lakadili usa jireedi saaheri usuna cadaabay may lakakasaba inis si kal kufakd waayo kalimatlkufr ka hadal oo gaalnimadii ka hadal oo markaas kubacdi saasa kufoki oo soo galbishaynan jarn ay yani wa kay galbu mudmainun fi lislaami galbishayn hasaasna islaamka jari laakin afka lay hadii gaal laka cadaabo gaalada ka cadaaba oo laki raaho islaamnimada kuba gaalnimo ka hadal laka ero saasi lakin cadaaba ada gaalnimo ka hadal galbagan jarn walmalkin haysraah wama sukri uti hadiski rasuulka sala allahu alay wasalam umaday maylandaafay wali lakiikraaho eri mana kolka hadii kofka gaalnimo lakiikraaho oo siweel waayo naftis kafurud oo isku er galbishayna injeerna dhimile mana laakin oo galbada hasalanta markaas satare maayo wa miman mayba kumida cudibu lacdaabi bilaal wa kumide acmaar binu yaasir ha kumide wa akuhu aku acmaar amaar walaalshay ya kumide wa abuhu abu camaarin ha kumide wa umuhu umu camaarin ha kumide dadka edlan cadaabi wa khabaab bnu aritin khabaab binu aritin saxaabi daraaya kumide hababin aridin odoon ahaysun odoomay sayididiisa cadaabti suwar kafti kusheekuyaayo bilaal kulia kusheekuy kanat mawlaatuhu hababin aritin lanka leero saxaabiga leero jaliilke sayididis may haatay taati ti lakooyas bilxadidati beriya lakooyasi almuxamaati lakulaay usi buufino tumaayay bira tumaay birki usi tuma oo buufanaag birsanka jart leh dhaadasay madagan kadajiyaasi ka cadaabasi bir oo dablahageliyay kuleele oo yani yadon hata gaduudka lanagati lankila saartaasala kacadaabay islaamka kuba daraadiye mana ku tabaan islaishay wa kanat mawlaatuhu mawsayididis may hatay taati bilxadidati bira lakoyasi almuxamaati lakulaay fatajcalu hiya mawlidiede weelasay ha alxadidata birta lakulaaya calaa dahri dhabarshay kadhadhejiyaasi yani waa kay dhabarshay iya kadhadhejiyaasi liyukafira sin kufri daraadiye islaamka kuba hadikal sakin adaaba eraasi falaa yazidu makordhiyaan hu khabaabin aritin man kordhiina dalika tacdiibu cadaabkaas kaase man kordhiin ilaa imaanan lain kordhi waay imaan shay lay horon islaan shay lagobadi camaar binu yaasir yani khabaab binu aritin hata cumar su-aalay hayti marki oo islaamka hoogowayo oo marki dembe ee cumar su-aalay cumaro cumartu ala khabaabin arito sakin cadaabin useeraay oo oh, dhabarja infeedeyey lafta maahin hilib ansaarna ina tusiyaay mana si yani hilib shaydon yani birti oo kuleelka hayti dhabarshay inti likidheji ye birta kuleelsha dhahaanka damiyaay mana silan cadaabay markaasa yani islaamshaynon kubano mana saasa in asxaab rasul diinto i dacwada dhibaatadaas langmarsiyaay waana gudubeen dacwadi gudbiyen ilahi amooti wali kashahiiday shahiidnimo kahelana jiro saasan ka galen saaso kolkan diinta ilaahay saas langobadoo langoog yani lahooji lambahamire isku shishaagtaleediya me yani lakadaydo asxaab rasuul lakadaydo dacwadii diinti yani wali langobado kor nafta i maalka diinta nguurta sila tunaadiya sila matamtanacat qurayshun um quraysh eme reebtoonti can idaai rasuuli rasuulka dhibshe eme kureebtoonti bacda an ra'at marki aragday qurayshun aragdi bacdishe ana arasuula asbaxa casiizan muxtaraman markaasa yani kureertoonti yani wa kay masalan calaa man aqbaluu ay gaabilen biidaaihim dhibsho lagaabilen calaa man ay aqbaluu lagaabilen biidaaihim dhibsho lagaabilen aqbaluu lagaabilen calaa asxaabihi asxaabi nabiyi nabaga saabtis korshe wa lagaabilen biliidaai dhibya lagaabilen kayfa kaanuu se haaden yu'duna ku dhiba un haaden hum asxaabtan dhibaayen faakadat kulu qabiilatin qabiila kasta may baligudugalay tucadibu hiya qabiilad cadaabas man cadaabas aslama huwa manka islaamay minha min alqabiila qabiila kumid cadaabas ay yani wa udkur hos kayfa kanuu yu'dunahum seen cadaabayen fasaar yani wa kay yani bilxabsi wa bildarbi wa biljuci wa bilcadashi udkur lii in sheek ashhara man duulhan ng mashhuursun cudibu la cadaabi wa min almashhuuriina bil yani waa kay dadka shuurowen bilcadaabi kashuurowen may kumid aha bilaalun wacamaar bnu yaasir wa akuuhu wa abuhu wa umuhu wakataab binu aritin alkhulaasa lama qawiya rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay markii hoogoway iyo abada quraysh quraysh may bilaawtay fi idaai asxaabi asxaabi rasuuli rasuulkaas xaafis dhibshaya bilawti wakhaasatihi wakhaasatihi khaas ahaan wilib almustalcafiina dadku mustalcafiinta dhibaayan wadalika kabilaalin oo kale wacamaar bin yaasir oo kale wakhaasatihim almustalcafiina lama qawa qawiye rasuulu sala allahu alayhi wasalam yabadaa qurayshun quraysh may bilaawtay fi idaa iyo saabi saabi rasuuli rasuulkaas haafis dhibowkeediya bilaawtay وaasatihim aasat yani wa kay masalan bahay asxaabi asxaabtahan khaaskood ee weliba almustalcafiina mustalcafiinta welib goon ahaan eedan dhibaayan wadalika ka bilaalin bilaal oo kale wa camaar ibni yaasir oo kale mudaalabu qurayshin quraysh dalbadowshe min anabiyi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshe ku dalbati hadan ina kas iska dayan mudaalabu qurayshin quraysh dalbatinyada min anabi ku dalbaden sala allahu alayhi wasalam lama ra'at qurayshun quraysh markii aragday ana alidaa dhibka oo asxaabti rasuulka nanjeysadahayob lam yujdi infaaidooyaan nafcan faaido infaaidooyaan markii aragdi bal zaada huwa iidigaasoy ban kordhiyahayo almuslimiin an kordhiyahayo imaanan rumaayo iwa yaqiinan layban sii kordhiya markii aragdiye mashaw socden ila rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkeen socden wadalabuu may ku dalbadeena minhu min arasuuli rasuulka sala allahu alayhi wasalam may ku dalbadeena an yacbuda huwa rasuulka inay caabudo aaliyatam asnaamti caabud wa wayacbudu yoona caabudan ilaahu rasuulka ilaahay yoona markuu caabudan gorgortan waayo manaa marku meerena dhatina iska e koyneen sikasta diiday walkas walkii sharabe haddana dhatina iska e koyneen er mana markoon adin ilaahiyaalkanoy walaago qadari sharaf caabud adin marko unun ilaahaga caabudaan lanki haglesi hoob ilaha kida hagley unun kuqeyb qaadaan adin ilaha kidan hoob hagley adin kuqeyb qaadaa safin isku koyno erag mana faanzl allahu tacaala ilahay may hadijiyay suurat alkafiriin suuradun suuratlkafiriin leraw oo lakagacan seereya lakadaji ul dheh ya ayuha alkafiruna er ilahi kafiriintinayo kafirin atin yani laa acbud ma tacbuduna suradaasa laadiji ana macaabuda walaysin aabudaasa walaa antum caabiduna ma acbud walaa ana caabidun ma cabadtum marki dem maylhakidogadaay lakum diinukum waliya diiniyer mana isini diintinalatin anini diintela inas doaan majartoler mana wala saas oo kale majar kiyadahaytan wal diidi ora suradaasa laakadiji wa yani faanzala allahu tacaala ilahay may hadijiyey lama ra quraysh ana alidaa lam yujdi huwa idig infaaidooyane nafcan habyaraate wal yar faide infaaidooyan marki aragen bal zaada huwa idigi inkordhiyey almuslimiina layb inkordhiyey imaanan rumaayo iwa yaqiinan yaqiinsadow imaanka yaqiinsadow shay layb inkordhi marki arageen a mashoo socde qabla an yamshu socdan horteed ilahi hoosaan degi ilahi ila rasuuli rasuulkan socdan horteed iyo arsaluu diren ilahi ila rasuuli rasuulkan sikaan diren yani mayn diren cukbata bn lwalid yan diren fadahaba huwa cukbatabi cukbata bn lwalid fadahaba huwa cukbatabi ilayh ila rasul yan tabi waqaala cukbat cukb may kagoolay lah lirasuuli may ngara yabna aki walaalkay unugiisiyo inaka ad un haal noo xaysu makaan iya kasugunto kad calimta adiib ogdo min khiyaarina akhyaartan yeet doorkaan yata xasaban min xasabin mada salaaxu mada madalkin salaaxay yani walakoo fada okel madagan salaaxay o nuglaada yali kad calimta ogaati min khiyaarina haydu makaanka sugunta kad calimtaad ogdo min khiyaarina akhyaartan iya kumida xasaban min xasabin sharafka heshe wa nasaban min nasabin nasabka heshe lanfayl oo eed agdaana kimanka le maxamedulamina kaerijarni fayl haysa lanfayl hayjeran wainaka lagad atayta ang lakoyti laakin se qawmaka tolkaw ang lakoytay biamrin arang cadiimin win ang lakoyti may wani faragta shal saarti bi bisabab lamri amarkaas sabab sheeya jamacatahum jamacata qawmika qoomka kulunkood yaka shal saarti qoomka geka disgaliyin onog yaawshay shal tabsan abri hartishay shal tabsan adi shal biidi wasafahta dabaalnima ku xukmiydi axlaamahum caaqiliintoodana dabaalnima kaogmeydi dadki oo odayaalkaayan oo caaqiliintaayan abujahl sayna dabaalin etingersi wacayabta aalihatahum ilaahiyaalkoodana eegoyti wadiinahum diinshana eegoyti diin milihidin baadil waayo ogyaalkin wala kudirten walon erti wakafarta gaalnima kaogmeydi man malaa dadki tabagna gaalnima kaogmeydi min aabaahim awyaalsho eh emay walase fasmi mini marka oo dhugunsoy walaagokin sheegay dhugunsoy in kunta hadii adeeta turiidu an adkifada s maalan maal hadii ad fadaas walaan ad wedoba madax halkii weelo maal ad fadaas jamacnaa kul miyaanay lakaad lahaanta min amwaalina maalyaalkan iya kin aruuriyaan maalkano kin kuusan hataa takuna anta ilaa ad ku haadaso aktara naakan ninka badan maalan min maalin hantidaysi ninka badan ad ku haadas hoob anta fadaas walaada wedoogo anta iyo maal doon eto wani fadaaso malakin aruriyaan wain kunta hadi ata turiidu antaad kifadaw sharafan sharaf fadaw etona sawadnaaka kaele masaardaan calayna korkaano sitinka nikadaan kaele masaardaan wain kunta haadakan hadii ay aladi kaasoo yaati huwa ladiga kooyayo ka kooyaw hadi min aljini jini ayin walaan walaadikun kuwargabne jinaha kidegow ayinna laa tastadiicu antaadan awoodne radaw radaljini jinig radiyedan awoodnen markaasna dalabnaa dalabaan laka adi kin dabiiban taktar oo yucaalijka kadaawaya kin weydiyaan jini dhaawa kin weydiyaan ki jinig dhaawa tugtukaalayahay kaasa kin weydiyaan sari mana kolka dinikas falama faraga huwa lankan cugba marki faarugay yahyahye faarug nagtayari mana sheekada madama haysane ha dhamaysadi bis falama faraga huwa cugbu markii kufaar nagday sheekadiis kufarxaladi yagara arasuul rasuulka akri sala allahu alayhi wasalam lahu licugba cugba yan akri awala suuratin suuratin horeyt yan awala suurati fusilad le suuradan suuratu fusilad lera awlsheyan akri faanzalnaa alayhi yani wa kay marki qur'aankii korsheyna ka akri fasirman bahan qur'aanka ala lisaanihi manakadijiyey kasaaya hoob korsolo kaafis marki kasaaya kolkun saacigi korbiyo jijawa korhan ku dhiyaasa kada fati suuradi dhahdiya balki sheegi bidheegi wahabtab jijatiya dhiigya ka aali faamsaka cugbato cugbo qobdi bifami fami nabi nabog sumugdhay sumugdha weeri yabshiye qobdi ay walhani degne weeri manaha wadalaba huwa cugo may dalbaday minhu min annabiyi nabag may dalbaday an yamtani ayni bes waha kolku intalay nook reeb sumugdhay sumugdha weeri manaa walama rajaca cuqba marki nagabiye yani wa kay masalan ahay walama rajaca cuqbatu cuqba marki nagadi ya nasaxa huwa melo galshesirtirin isku isku yani garanka sulsay maana dhawti makiko walama rajaca cuqbatu marki nagadi ya naseexay gawma gawma cuqba cuqba goomsheeg naseexay an yaku an yatraku ini kutabangu muhamed kutaban muhamed an haliyaabay isku dhaafa weri mana faabo diiden meel baan jeedana diiden mudhaafanoren mana kolkun si kasta iska dayen mashaw ila rasuuli an sooden sala allahu alayhi wasalam wadalabuu dalbadeen minhu min arasuul ya ku dalbadeen an yacbuda huwa rasuulki ni caabudo aalihatam asnaamtiyo marku caabudo hoob iyo aaliyaalkiyo ilaha gainsuno saasan kugiibgaado wayacbudu yoon aabudan ilaahu ilaha rasuul yaabudan ilahadi rasuulka hoobahagey yoon saas yoon habshoon kugiib gaadan saasa iska dayen hadan gorgorsan e faanzala allahu caleyhi ilahay may hadiji aleyh ala rasuli surat lkafirin kul ya ayuha lkafirun ilahay kadiji oo ilaalgud marki demba lakum dinukum waliya dini le falama ayisu marki guursadeen quraish yadalabu dalbadeeno minhu min arasuli sala allahu alayhi wasalam ilahay shayku ilahay rasul shay ku dalbadeen ayusgida walkasta denya hadan ini isurido min alqur'aani qur'aanka haalku miday ma walkurid yakid huwa maaga dhirifgeliya hum gurayso dhirifgeliya min dami aalihatihim ilaahiyaalkooda xaydaaradooda eh wa cibaadatihim cibaadadii la xaydaari eh aw misme yubadila bedelo quraanka kan dhibay biquraanin aakhara ka bedel saasa ku dalbadan hadan walkas hooba didi haddana yani qur-aankan lay wali unana dhirifgeliyaayo ilaahiyaalkan iyo cibaadadan walka sheega lay noo bedel erang hanashay noo tirtir mis qur-aanka dhanba bedelko kala koo erang manaa falama aysu daguminwa marki guursadeen dalaabo dalbaden qur-aankao rasuulka na galanjufka jaro bedelado korooka alaya ilahay ban socod ilahay hadigisidi siwaleerila quraan mal bedelo kor ilahay bedelma falama aysu marki guursadeen dalaabo minhu min arasuuli ku dalbaden yani an yusida huwa rasuulka nidido min alqur'aani haalgumideyi ma walkuri yakid huwa maaga carageliyayo dhirafgeliya hum quraysh dhirafgeliya min dami aalihatihim asnaamtoodii xaydaaradooda wamin dami cibaadatihim cibaadadood salan kaabudaayan haydaaradooda o yubadila rasulka bedelo qur'aankasoy biqur'aanin aakara qur'aanka kale kabedel faanzala allahu tacaala ilahay may hadijiyey jawaaban allahaal injawaabaw lahum niguresh injawaabaw may hadijiyey kul dheh ma yakunu li an ubadilahu min tilqaai nafsi in attabic ila ma yuuxa ilaya taas dheelari mana kul dhehna muxamado ma yakunu li ana main an ubadila ini ana bedelo qur-aanka bedel min tilkaai nafsi naftay jihadiya kubedelo ana nay qur-aanka iskubedelad main sugnaana dheladi may weli siday dhonbab in attabicu ma attabicu ana marahaw ilaa ma lay rahe yuuxaala waxyoodo ilaya layin waxyoodo sa dheleri mana asilatun hadihi asila limaada mashad quraysh quraysh mayn sooti lirasuuli sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsi mayn lasooti masha qurayshun yani waa kay men lasootay ahay yani lama ra'at qurayshun ana alidaa lam yujdi nafcan bal zaada almuslimina imana wayaqin mashaw ila rasul sala allahu alayhi wasalam maada طلبوا منه min arasuli may ku dalbadeen dalabuu minhu an yacbuda alihatahum wayacbudu ilahahum ahay yani limaada ajaabahum llahu ilahay mayn ajiibi ajaabahum allahu tacaala ilahay man ajiibey biinzaali o biinzaali suurati lkaafiriin saasaan ka ajiibi suurat lkaafiriin hadijewshe alkhulaasa lama yaisu marki guursadeen minhu min arasuli kuguursadeen adalabu dalbaden quraish minhu min arasuli kudalbaden an yacbudahu rasulka in yaabudo yani ilaahahum asnaamtooda aabud yani wahum yon yacbuduna aabudayan ilaahahu yani waa kay masalan ilahay shay ilaah rasul rasulka ilahay shay aabudayan o an yugayira huwa rasuulka dikal ini bedelo qur'aana bedel aladi qur'aankaas oo fi fi qur'aani ba kasugnaaday sabon aysan kasugnaadi liaaliyatihim liasnaamihim asnaamtooda aysan kasugnaadi hijrat lxabashati lula hadihi maxaluha wamabxatuha hijrat lxabashati xabashan hijroodoshe hijradii alula hore hadihi maxaluha wamabxatuha lama ra'a nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha marki aragay ma walaabi yalxaqu huwa maag helelaw biasxaabi asaabi rasuuli rasuulka saarti saleelaw marki aragi oo min aladaa dhib eh wa anwaaci lcadaabi wa min anwaaci cadaabi cadaabka noociyaal shay eh marki aragi ya amara nabiy nabag amri rum asxaab ya amray bilhijrati hijroodow ya amri ila alxabashi ila alxabashati xabashilan hijroodow taas amri ya argi taas amri asxaabti marki maki elanka dhiba aragi yelankaas oo xabashi roog wa malikul xabasha eh ye dawla caadil e lankaasoy wadansheenu iskubahaa eri lama raa nabiyu sala lahu alayh wasalam marki argay ma walaagi cadaab yalxaguwa maag heleelo biasaabi asaabi rasul heleelo aragi min alcadaabi bewa wa min anwaaci alcadaabi cadaab noocyaaldi e aragiya amara nabiyu nabag amray huma saabta amri bilhijrati n hijroodow ila alxabasha ila arli alxabasha xabasha arladiya hijroodo fahaajara may hijroodeena casharatun tumun oo min asaabi asaabi nabiy nabaga saabtis tumun qofku mid ay wa kamsu niswatin shan bilaamabo zawjiyaalsho aya hijrooden wa minhu min alcasharati tumanka may kumid haaday cusmaan bin cafan iyo kumid haadi iwa zawjatu zawjatu cusmaan cusmaan xaasiyey ruqiyatu bintu rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsa gabirtis ruqiyan meelan hijrooden wa wakad rajacuu marki meelan hijrooden muddi haroogen marki muddi haroogen ilan dhibwahan ootanimada dhibwahan hijirad wakad rajacuu hanagden bacda halaaati ashhurin saddex bilood kabacdi hanagden may hanagdeena bisababi alami lgurbati gariibnimada xanuunkeeda sabab sheeya lanagden iwa bisababi kilati cadadin tiradood yaraanteedi yani gariibnimada gobol wadankaan hayneeda seet bal fayle oo ma eh gariibnimadeedan humta maana mil wadankaan hayneeda seed haddana hoob yani gariib etaa dhhuute etaa adana tiridin yartin lanlis dad badan nang hayne dad yar haddana abhidaronto mana kolkan dad yar ahaayeen wadankii on been wadan gariib e kadhibtooden xanuun shay markaasa hanagadeen wakad rajacu hanagadeen cusmaan i waman macahu bacda halaaati ashhurin saddex bilood ka bacd bisababi alami lgurba gariibnimada xanuunkeeda sababkeedi hananagadeen iwa bisababi ilati cadadihim tiradood yaraanteeda sababkeeda wa kana dalika almadkuuru madkuurkaas may haaday fi sanati alkhamisati sanadki shanaad min alhijra hijrada sanadkii shanaad i ahaadi wahiya awalu hijratin wahiya hijradan tan eh awalu hijratin hijratin horeyti fi islam islaamkanatisdedi wa asila mata amara anabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki ama amri asxaabahu bilhijrati hijroodo ila alxabasha la hijroodo ama amri lama ra'a nabiyu sala allahu alayhi wasalam ma yalxaqu biasxaabi min alada waanwaci aladaab amarahum bilhijra ila alxabasha kam kana cadad lmuhaajiriin cadad lmuhaajiriin casharat min asxaabihi wakamsu niswa mataa rajacuu rajacuu bacda halaaثati ashhurin fi ayi sanati kana dalika alhijra fi sanati alkhamisa min alhijra fi sanati alkhamisa sanadkii shanaad yahay min alhijra san walkuroonyi wa kana dalika madkuurkaas kaasa hijrima bilaawnay waa xiligaas min annubuwa waay meliyeede min alhijra sari kole min anubuwa saasalka saxjari wa kana dalik may walay hadda hijrada tiradiya mabilawna rasuulka marki madina hijroodalay hijrada markaasay ko erdama fadi hadee min alhijra ma min yani min anubuwa nabanimada shan sana lagroogi rasuulka aminti nabalaakweeli afartan i shan sana xiligaas jari rasuulka hijra weli maldeer hijrada tan hadda taarikh lakubilaawi may bua hijrat lmadina taarikhu islaamka kubilaawde sayadeen maldir taarih o leera lama shanla deri maldir kan kolku min anub min alhijra min anubuwa lakasaa jiri si kolkun leero fi ayi sanatin kana dalika suaaliya maynadaas rid fi ayi sanatin sanad me kana dalika alhijra hijrada sanad me haati fi sanati alkamisa min anubuwa ureed sanadki shanaad labanimada shan lagroogi alkhulaasa lama ishtadda aladaa dhib marki darsaday bilmuslimiina muslimiinta dhib la darsadi yamar nabiy sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulki amray um asaabta amri bilhijrati hijroodow ya amri yani wa ka indaha ila lxabashatin hijroodan fahaajara casharatu rijaalin tumun rijaali wa kamsu nisaain a hijroodeen warajacu a nagdeen bacda halaasati ashurin saddex bilood kabacdi a nagden ha yani saas mataa rajacu dhe kolkun jawaabta fi ayi sanatin kana dalika rujuucu dheh melyade mataa rajacu an ha si yani ay ama hanagdeen bacda halaaثati ashhurin jawaabta taas saasay mataa rajacu ama hanagaden bacda halaaثati ashhurin fi ayi sanatin kana dalika rujuucu nagashadaas ama haati fi sanati alkamisa min alhij min alnubuwa yani saas waahe وams وarajac hanagden bacda halaaثati ashhurin hanagden islaamu hamzata وacumara hamze id hamze iyo cumar amir lmuminiin islaamkoodi hada maxaluhu وamabxahuhu fi sanati alkhamisati sanadki shanaad min anubuwa lagrog ya aslama ma islaameyn rajulaani lam rajul ya islaameen rajuleynkaas oo min kibaari qurayshin quraysh kuwin kuwu wiinayen kumide rajuleynkaas oo mashhuuraani caan ahoo mashhuureen haayeen bilquwati hoog iyo washajacati geesanimana mashhuurka haayeen wahuma rajuleenkaas magaasho la sheegay mudug bua hamzatu hamzuha camu nabiy nabaga adeerse sala allahu alayhi wasalam وcmar بن الخطاب cmar بن خطاب ay tani khلaفاء الراشidيn khلaفاء الراشidinki lamayayn وakana cmar cmar may haday qabla islami islami cmar cmar islaamkiisa horteeda min acdam الmcaaridin han kahorkooyen lilislami kahorkooyen han kuwinin badan yaki jari وlmntakinina han yani wa kay cadaabayen min man aslama huwa manka islaam yaki jari a faacaz allahu tacaala ilaahay ya sharafi alislaama islaamka cizeey bisababi islaamihima islaami rajulayn labada rajul islaamkoodiy ilahay islaamka ka cizeey waay wa kana almuslimuuna muslimiinta may haadeen fi dalika alwakti waktigaas oo lamadan ha islaameen muslimiinta may haadeen arbaciina rajulan bes afarton waf bes iyo wa ixdaa casharata mra'atan tumi ko bilaamood intaas ahaya marki lamadan ha gaar arqam bin abilarqamka kulmahaya wahuma fi sanat alkamisa aslama rajulaan islaame rajuleynkaas oo min kibaari quraishin quraish odayaalsha kumide rajuleynkaas oo mashhuuraani shuuroowen bilquwati goo kashuuroowen washajacti geesanma kashuuroowen wahuma rajuleynkaas maybu ahaa hamzatu hamzuwa yani wa sababu islaami islaami hamza hamze islaamshay sabashay may haaday anna jaariyatan jaarido anna yani wa kay ha cayarad eeboytay hu hamda eeboytay anna jaariyatan odoomayto ya cayarad iya jaarideede eeboytay ho hamdi eeboytay idaa abijahlin abijahal dhibawsha iya ka eeboytay libni akiihi na dhibti adina may nololkin talaas nolola may faide lasaarti mana aliki kin alishayna inta laka cadaabay abujaal ka cadaabay adina may nololkin talaas susoo markaasoy kakooyay ugaar kakooyay yani wa kay masalan fileertis iyo warin shay iyo iya saas arti adina nolomay kin talaas nolola faide ma leh ariki kin oo mu cabdullaahi hay arishay oo muhamed le wa abujaal inta geeka ka cadaabay adina may kin talaas e, ka eeboyaay markaasa saas ka ewayt isla markibreed idi mangnagne fatawajaha jihaysidi ilaa dalika shaqiyi nasiib daro neegi abujaalaayaan jihaysidi wakaalabahu nadiroftame wasaba hamze ay hu abajal iyo ay waqaala may goolay ha hamza irif daraadeed kayfa tasubu muxamadan her muxamed sa n hayas walhaal ana anin calaa diini ka sugan heri mana muhamed sawatanaya ordhaangaalahay mana dirib daraadeed lay kolkan diinta la gali waana calaa diini yeer an oo muhamed diintis kasugna sawatadangaya yeeri odobkiisu wediya kadhow markaasa abujaalki iskixishoodi sumugeeri maana marki dadki difaaco iyo walaasnagadeamer isku dhaafa ani ku gardoran arishi ana dhibanjeeshida isku dhaafa mana may koobsadahay waana calaa diinihi tama dhafnagate lankungoob islaamo yani khatar waahan yelay walaasasabahay isku dhaafa anigu gargaron isheetirtirdi uma aslama huwa hamsatiyaki islaami fakana huwa hamsa may nagday axsana annaasi dadka kan ku wanaag badan islaaman min islaamin hataa sumiya ilaa laka magaabo asad allahi ilahay libeshi laku magaabo mana asad hamza ilahay libeshi yani sayid shuhadaay shahidinta siidkoodi uxud yaka shahiiday yani ilaa meel saas magaashi markijan saas ku waxsh bin xarb lankidilay wa kalkun waahi wahuma lamadiyo may kumid ah lamada geesiyaalka e a islaameen hamzatu iya kumid a camu nabiyi nabag adeersihay sala allahu alayhi wasalam wa cumaru cumar iya kumid a cumar bin khadaab amir lmuminiin ma kana axadun axad mahaan yarjuhu axad ini rajeeya mahaan islaamahu islaama cumar cumar islaamkiilan rajeeyay ma leh siusan dhib badanaayo islaamkan korkoysanaay mal rajeeyan o dhan almaha islaama malahan walakina anabiya sala allahu alayhi wasalam ilahay nabi sheeye mubayla islaamihi islaami cumar cumar islaamshay horoyoreytis walyarku dhimanta ya qaala rasulu rasuulku may kagolay sala allahu alayhi wasalam allahuma aciz alislaama biaxad alcumarayni riwaayasa salaasan jir ama bicumara lamad cumar koosho ilahu islaamka kahoojiye lamad cumar manaha may bu aha caamir dhanka leeraayo abujahl eh iyo cumar lamadaas ahay kolka lamadan oo gaaladan eedanka dhib badnaayeen gaaladan eed hooganka lahaayeen geesiyaal haayeen ilaahu lamadan koosho islaamka kuhojiye bes ilahay may gadaray ini cumar nagad abujaal gaalnimo ka dhimid allahuma aciz alislaam ilahu islaamkan kana kahooji bicumara kahoojiye ama biaxad lcumarayni riwaayo kale saas raadsan jirta afaxasalat dacwat faxasalat may xasalay lahu licumar mayn hasalay barakatu dacwati rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay tuugmadiis oo ilaahay tuugi barakadeedi yan hasali ismarki tiya islaam yahay wa cumar bn lkhadaab yani huma hamzatu yakumide camu nabiy wa cumar bn lkhadaab akumide tani lkhulafa khaliifinta kilamaayan khulafadi raashidiin an usanaaye wa kana cumaru cumar may haaday dabla islaamihi islaami cumar cumar islaamshay horteeda may haaday min acdami lmucaaridiina aanka horkoyson lilislaami ka horkoyson aan kuwinin badan iya kumid a walmuntakimiina wakana cumar may haaday min acdami lmuntakimiina haan oo cadaabayan kan kuwinin badan a kumid ahay minman cadaabayan aslama huwa manka islaami faacaz allahu ilahi yacizoyey alislaama islaamka yacizoy biislaamihi ma islaami hamzata wacumar hamzi iyo cumar islaamkooda ilahy islaamka kawoji wakana lmuslimuna muslimiinta may haadana fi dalika alwakti waktigaas oo namadan ha islaamayan geesiyaalka e arbaciina fartun yaaden rajulan min rajulin ilahay islaamka islaamsha kahooji cabdullaahi bn mascuud radia allahu tacaala canhu saaxibu siwaak anaclen iya kusheekoyey meray lam nazal cizan bacda islaami cumar eri cumar baoa islaami sharaf makazuulda sharafti markaas halinka bilaawday weli may may kakulamaayeen rasuulka saatis afartunka gobli sheegahay arqam bin abilarqam daaru arqam bin abilarqam aka kusamaaye mila dacwada kaka gariyaayen mila roogen marki dadka caamag laymu kudalka aadamay laymu kud malka aadam aadan maabajarna aadan madina lalkajidoy laakin walka gariyaayo diinta laga gariyaayo kolka marki melaka jaren ye hangari cumar ha islaami sababkusa ka islaamina cumar yani may haysay yani isoo seeftis wedado oo hal hadil muhamad hadil layi ek muamar hadin leseefkisa dhaadadi iya may koorkooy ofko koorkooy oo arabta kumide eh. markaas cumar geeganta seefta ansiibantu golonka fijartu muhamed hadili fada muhamed dilowsha isku dhaafo aritin islaamtay iyo habtasheba islaamey oo eerkalanka dhalaay gibirsin dhabiya islaameen hanasay hobal ku tarkortu reeba man muhamed may kufadaas qaraabada leymantali bisa bahinkoy bahinkoy walaalis oo bintulkhadaab yenkoy yo meelo hoogan habaabil aritin dacwad an fidiyaw oo si garsoonye an kafiriyan quraan an akriyaw yenkoy marki garaaisha i umar ila baabka garaay dulnyi laragaay habaab orkasari roose lagili wa doomisi mana kalku ahaskeere eh, gabarti iyo yenkoy markaasa mera walaagila garayaay si sheegayn wal qari wala isntagunlakuguraasan meyadi manari sodirfinyan gal walba magunugna kuguraanere ha sheegare biya kaalka biya sikal goorta sinka guye markaasa harit hariitiyo dhiriftay meertay cumar ad may fadaas walkas agale hadun uni diintan hafargaladaas ana muslim ahay yani waa kay masala artigya kaboodi artigya yani waa kay masalan dhulka lagali markaasa kukobati yani wal hartiga lang wado dagar hariitiyo dhow hariitiba diigsheeba aragi lang oday wiin lahaay oo sharafnela gureysadatia sharafna kale ahaay geeka eeba kidhiday idyarisin iyo needobkeeska dardartesan markaasa meera itusiya orta walasi wada yani hoob xageyn rahey hoob kalena marahayo itusiya afyaben ah bes markaasa khabaab bin arisin dhowmadayabeh walaain afri ah mana bes markaasa meer injeeya muhamed injeeya yani waa kahen injeer muhamed hoob xageeye yani anina rehay bes sidiya ilbaabki hoob laseedi irisya garaac soo seertis wadi asaab rasul rasulka melka jalan lang hankaxyal waay malalan dugay darisla fiiriya omar oo oh, seertis wadi bool aragi lan argo galka reedan gali yani walkaobsadi rasulka sala allahu alayhi wasalam mer hoob oh, saxag wedado yani fayla saari oh, hoob aqan wedinen seertitiisa kadegaanana irtu kufuraay bes asaabti marki lankufurla waay rasulka jeesamiisuja kahi iriti fakusi kuleetiga gobda may kasheena umar markaasa mera diinta la sharaxsade diinta tawxiidka lainadhimay bes lia ka islaamgeed umar faacaza allahu ilahay acize isla markii kalku cizooyawki bu ahaa oobus islaami meeray na hortax ka teganina wala una widan hag ma ahaa wala una dhimadaanana ilahay dartis ma ahaa oob hagba ka teginin untumanka jarnan habaha er binaanka bahaanan lama saf muslimiin yo binaanka benkiis safkoona hingaamiyaw hamza safkoo hingaamiya cumar kalku muslimiin oo saf e oo binaaha bah iskihiringe usige dadankoray dileen kalku islaamka ilahay kacidoysaasku mana binaankan behen lamadi wadaan quraish markaasa reed yani waa kay tulko yani waa kay dulowe maywa geesiyaalka isla oo horlaanka jaran islaamka horko isnaayim hadii islaamka horwedahayaan markaasa dulo kadhiy wa magaabsane waana cadaabka horeyn sii waden ee xiligaas cumar meeray marki oo e dadka lang tiisaraay wallahi hadii sid boqol una tiradana dira fadi kashal baafanen ari maka macna sid boqol le tiradana dira fadi waana dhiri tiidahay dadka ilhaamiya ka jari cumar sid boqol iyo oo kun qof ayin iyo sid boqol beder ilaahay oo kasiyay kunki qof la dumi macna afartan qof lehan xiligaas marki cumar iyo hadii islaamahaya wa kana almuslimuna muslimiinta may haadena ah? fi dalika alwakti waktigaas kaase may haaden arbaciina afartan rajulan ahaaden وaحdaa caشarata tuman iyo ko imrata min imraatila mataa goormay aslama islaami man ay aslama islaami fi sanati الkamisa aslama fi sanati الkamisa rajulaani min kibaari qurayشhin wahuma hamzatu وacmar بn الخaطاab radia الlahu taعala canهuma man huma ayay man aslama fi sanati الkamisa rajulaani mashhuraani min kibaari qurayشhin layde man huma ayay cmaru وahamza kayfa kana cumar cumar se hadi qabla lislaami kana cumaru qabla lislaam min acdam lmucaaridina lilislaami islam kaana kahorjeedan kan badnaa kam kana cadad lmuslimiin muslimiinta tridio meghati fi dalika alwakt kana cadaduhum arbaciina rajula waxda wa ixda casharata imra'atan alkhulaasa fi sanat alkhamisa min annubuwa lakurog ya caza allahu tacaala ilahay hooji alislaam islaamki hooji licumar ibn lkhadaab wa fi hamzat ibni cabdilmutalib yakahooji cami nabiy sala allahu alayhi wasalam ikhtaar nabiy allahu aclam